بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله باب الإعراب وإن تريد أن تعرف الإعراب لتغتفي في نطقك الصواب فإنه بالرافع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستاثير بالأسماء والجزم في الفعل بلا امتراء فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسرات للتبيين والجزم في السالم بالتسكين ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد سادا الغداة صيدا وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي برشو waayahay waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii malxat licraab waxaynu soo gaadhnay baabka loo yaqaano baabulicraab baabulicraab tarjamadu waxay ka kooban tahay laba kelmadood waa baab iyo icraab soo kelmadda dambe icraab ahaan haddii aynu eegno waa majruuratun laa hayru weligeedba way jiran tahay dee waa mudaaf wax kale iyada ku banaanaan maayo kelmadda baab ah haddii aynu u soo noqonno oo kelmadda hore saddex wej baa ku bannaan alrafcu waalnasbu waaljaru in la rafciyo in la nasbiyo in la jaro saddexduba bannaan in la rafciyo hadii la rafcinayo laba qowl baa ku jira inaynu isaga khabar ka dhigno mubtadiina go-an yahay baabulicraabi haadaa maxallu inaynu isaga ka dhigno khabar mubtadiina u go-an yahay haadaa baabulicraabi marfuucaan labadaasa ka soo baxaya marka so islamaynan fahmin marka culimadu waxay isku hayaan midkee fiican hadda culimada qaarkood waxay yidhahdeen waxa fiican inaynu nidhaahno mubtadihii baa go-an baabna khabar aynu ka dhigno limaada liana alkhabara muxiu lfaa'ida khabarku ka faa'idada kooba weeyaan markaa kan joogaa khabarkii ah ka go-aanna waa mubtadihii qaarna waxay yidhahdeen mayane ka go-an aynu ka dhigno mubtadihii aynu ka dhigno maanu jeeda khabarkii kan joogana mubtada aynu ka dhigno oo baabulcraabi haadaa maxalu aynu nidhaahno limaada لأنa المbtadaأa maqsuud لذaati mubtadaa daat ahaantiisa loo jeedaa wاlkhabru maqsuud لغayrihi khabarkuna waa maqsuud لغayrihi de faa'idada saga lagu sii dhamaystiraya faa'idada lagu sii dhamaystiraya aduu aqwaashaasi way jirtaa haddii la nasbiyo ka waran haddee la nasbiyo ficil baynu ku nasbinana maxaynu odhanaa iqra' baab اlإcraab aw tacalam baab اlإcraab way banaan tahay laakiin banaanaan mayso inaynu ismu ficil meesha keeno o aynanu idhaahno haaka baab اlإcraab limaada لأنa سم الفiعل laa yacmalu maxduuفa calى الأصxi ismiga ismuficilka la dhahdaa isaga oo go-an ayuu camal falayaa oo camalfilkiisu baaqi yahay ma jirto sidaa asaxa markaa ficilun baad soo qadartaa ismuficil isku soo qadarin jerkii baa noo yimiday undur fii baabi اlicraab manacahu اljumhuur jamaahiirtu way diideen in la idhaahdo xarfujar meesha ka go-an ayaa waxa weeyaan lagu jiraya oo sababtu waa maxay لأna aljaara laa yacmalu maxduuفa ilaa shuduuda xarafki jaar ma camal falo isaga oo go-an ilaa shaadnimo mooyaane waatay odhan jireen lianna xadfa xarfiljari wa ibqaa camali shaadun washaad yuxfad laa yuqaa sooma marka waa shaad xarfujar ba camal falaya taasi shaqayn maysa yidhahdeen marka maxaa isku soo ururay waxa u fiican in la rafciyo maxaa kusoo xiga in la nasbiyo maxaa ugu daciifsan inaynu nidhahno waa la jirayaaba ugu daciifsan masle faanaynta baab maxaa la dhahda xagga luqada baab waxaa la idhaahdaa maa yudhalu minhu ilaa hayrihi waa waxa hayrkii looga soo galo min daakhilin ilaa khaarijin ow min khaarijin ilaa daakhilin de intaa horad wada taqaaneen baab istilaaxaana waxaa la dhahdaa alfaadun maksuusatun daalatun calaa macaanin maksuusa waa alfaad gaara kuna tusinaysa macaani gaara soo basiid ma kelmadda icraab baa inoo timida acraab ha isku odhanin waa sukaanulbaadiya acraab haddee tiradooda hamsada kor dhawiyo icraab baynu u soconnaa iska ilaaliya haddaynu icraab nidhaahno acrabada rubaaciga ficilkii afcala ee rubaaciga ahaa masterkiisii weeyaan marka waa master wey xagga luqada macaani fara badan ilaa dhowr iyo tobana kutubtii horaan ku sheegnay ayaa lagu idlaaqaa macaanida lagu idlaaqa waxaa ka mid a alibana caddayn baa ka mid a waxaad iska odhanaysaa acrab arajulu can xaajati ninkiibaa caddeeyey baahidiisii waa idaa abaanaha wa adharaha waxaa ka mid a alxusnu wanaag baa ka mid a acrabat iljaariya idaa xasunad marka ay wanaagsanaato waxaa ka mid a atagayur doorson iyo isbedel acrabathu ciddat lbaciir idaa tagayarat awrka calooshiisiihe ayaa isbedeshay markuu xadhaaro sooma waka macnaha ugu fiican waa maxay markaynu u eegno macnaha istilaaxiga ah luqaadka macnahooga marka aynu soo sheegnay macnaha ugu fiican istilaax ahaan markaynu u eegno macnuhu noqonaya wuxuu noqonayaa macnaha ah alibana limaada id ilqasdu bihi ibanat lmacaani almukhtalifa sababta aynu uga jeednaaba maxay waa macaanida kala duduwan in la caddeeyo ayaa looga jeeda isilaaxa miya icraab fiihi madhabaan misayna horeyba u naqaanay laba madhab baa ku jira madhabun kuufiyun wa madhabun basriyun labada madhab baa ku jira madhab waa madhab kuufi ah madhabna waa madhab basri ah madhabka kuufiga waa la wada yaqaanaa ya waa madhabkii saaxib alajrumiya soo ma muxuu ahaan jiray takyiru axwaali awaakhiri kelimi likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan aw taqdiira waa tacriifka ayo tacriifka madhabka kuufigaa weeyaan de marka nimanka kuufiyiinta la dhahda waxay leeyihiin icraabku waa macnawi bay leeyihin waa macnawi madhabkoogaasi waa macnawi oo waa maxay icraabkii waxay leeyihin laguma dhawaaqayo lamana arki karo caqli ahaan baa laga garanayaa bay leeyihin waa macquul caqli ahaan baa laga garanayaa lagumana dhawaaqayo lamana arki kara bay leeyihin waa macquul saxiix waxaan joogaa haddaa waa maxay waa calaamo un wayna tusinayaan waa calaamayna tusinaysa une isaga lamama arki kari leeyihin lagumana dhawaaqi kara isagu waa macquula caqli aanu baa loo garanayaa bay leeyihin kuufiyiin halkaasi mare basriyiintu waxay leeyihin mayna isagu waa lafdi waana lagu dhawaaqaa waana la arkaa bay yidhahdeen waana la arkaa waana lagu dhawaaqaa waxay ku tacriifiyaan oo yidhahdaan waa aharun dhaahirun waa raad muuqda aw muqadarun ama lagu qadarayo fii aakhiri lkelima aharun dhaahirun aw muqadarun yajlibuhu alcaamilu fii aakhiri lkelima waa raag daahir oo iska muuqdo lama arkayo ama muqadar de kii lagu qadariy soo garanaysan qaar baa lagu qadari jiray kaasoo yajlibuhu alcaamilu fii aakhiri kelima caamilku uu soo jiidayo kelmadda dabayaaqadeeda marka khulaasada baabul icraam intaasaynu weli ku jirnay khulaasadiisu waa maxay haddaynu soo koobno waxaynu u sheegnay alcraab min xayu lua o min xayu alisila waynu ka hadalnay min xayu lua saddex macnaynu u sheegnay min xayu istilana waxaanu ni fiihi madhabaan madhabun kuufiyun wa madhabun basriyun madhabka kuufiga ee icraabku waa macnawi lama arki karo lagumana dhawaaqi karo e eh, waa macquulo caqli ahaanu baa loo garanaya bay yidhahdeen waxaan joogaana waa calaamadiina tusinaysay haye madhabka basrigiina wuxuu leeyahy waa lafdi bay leeyihin iyagu lafdina waa maxay macnaheegu waana lagu dhawaaqi karaa waana la arki karaa bay o waaba raad muuqda ama lagu qadarayo oo caamilku kelmadda dabayaaqadeeda uu keenayo masle faanaynta waxaad ku kala garan kartaan tusaalaha u fiirso jaaa zaydun soo hadda ma aragtid jaaa zaydun haddii madhabkaagu uu yahay madhab kuufiya icraabka aad icraabaysid waxaad odhanaysaa jaaa waa ficil maadi zaydun waa faacil marfuuc madhabka kuufiga caamilku muxuu ahaa icraabku muxuu ahaa dee macnawi waa soo ma la arki karay may caqli ahaanubaa loo garanaya inu meesha isbedel yaalo soo ma marka maxaan samaynaynaa marfuuc waa calaamatu rifci baad odhanaysa calaamadda yara meesha taale zaydun soo ma argeysid damada saarani waa calaamad ina tusinaysay maxay icraabka marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu ala akhiri hadduu madhabka aad ku socotaa ee aad ku dureeraysaay uu yahay madhab basri ana waa lafdi soo ma waxaad samaynaysaa calaamo ma keenaysid meesha limaada waxaan meesha yaalla laftiisibaa icraabkiiba maxaad odhanaysaa marfuuc marka intaasa udhaaysa labada madhab ka soco wuxuu yidhi sheekhu beydka koob iyo afartanaad wain turid an tacrifa alicraaba litaktafii fii nudqika sawaaba fainahu birafci uma aljari wanasbi waljazmi jamiican yajri wain turid haddii aad doontid adigu an tacrifa inaad garatid alicraaba icraabta in aad garatid haddii aad doontid litaktafiya si aad u raacdid adigu fi nudqika hadalkaaga dhexdiisa alsawaaba sida sawaabkaa ee toosan fa innahu icraabku yejrii waa soconayaa ay huwa icraabku birafci rafca ayaa uu ku soconayaa uma aljari ay waljari jar ayaa uu ku soconayaa wannasbi nasba ayaa uu ku soconayaa waaljasmi jasme ayaa uu ku soconayaa jamiican xaal ay yihiin dhammaan rafcaiyo waxaa ka dambeeya xaal ay yihiin dhammaan wuxuu kuugu tilmaamay dee tacriifku muu sheegin tacriifka u sheegnay madhab labada madhab ee ku jira wuxuu inoo sheegay aqsaam alicraab wixii loo yaqaana aqsaam alicraab buu inoo sheegay aqsaamta icraabtu waa afar buu koyey waa aqsaam waa arbaca soo garan maysid intiibuu nadmi kuugu sheegaya waa rafco iyo jar iyo nasbo iyo jasmo aqsaamta icraabku waa intaa ma wax adag baabuu ku jira de waxayna duldhigaa mama jira waa laqmadun fahan marka intu waa shardiya turid waa ficil mudaaric oo waa ficlu shardi dee waana calaamadda jismaduna waa sukuunka saaran weeye haddaba turid faacilkeygii waa anta awi mafcuulkeygii mafcuulkaygii anta sooma aragtid antani waa masderiya tacriifa sooma aragtid waa ficil mudaaric faa'ilkiisi waa anta alicraabana waa maxay waa mafcuulkii tacriifa sooma maxaan samaynaynaa marka masterka halkaa laga xarirayo ayaa noqonaya turid mafcuulkeygii wa in turid haddii aad doontid macrifatalicraabi u macni noqon icraabta garashadeeda haddii aad doontid litaktafii markaad nadmiga qaadaysid litaktafii baad odhanaysaa lidarurati nadmi aawadeed markaad laqmaynaysidna litaktafiya baad odhanaysaa limaada an mudmara jawaasan bacda laam kay weeyaan so intaas lamaynaan fahmin faacilkina waa anta haddaba litaktafi inay asawaaba mafcuul u qaadataa waa sax so islamaynaan fahmin asawaabaha inay mafcuul u qaadato macnihina muxuu noqon litaktafiya inaad raacdid litaktafiya si aad u raacdid fii nudqika hadalkaaga dhexdiisa si aad u raacdid asawaaba sawaabka si aad u raacdid soo basiidma waa mafcuul baynu uga dhignay waxaa kale oo suuragal ah in la yidhaahdo takhtafiye mafcuulkeedii meesha waa ka go-an yahay asawaabana waxaa mafcuul u haysta nudqika waayo nudqi waa maxay waa master masterun mudaafun lifaacil nudqika adiga hadalkaaga lagu leeyahy sooma faacilkiisi baa loo idaafiyey mafcuulkiisina waa asawaaba macnihiina muxuu noqon wain turid haddii aad doontid an tacrifa alicraaba ay macrifata alicraabi icraabta gerashadeeda haddii aad doontid litakhtafiye si aad u raacdid alcaraba carabta si aad u raacdid fii nudqika hadalkaaga dhexdiisana aad ugu raacdid asawaaba aad ku hadashid sida toosan ee sawaabka ah fainahu icraabkii jawaab shardiga waa kaa fada lagu daweeyey fainahu icraabkii hee yejrida damba soo qaata fainahu icraabkii yejri waa soconayaa ay huwa icraabku birafci rafca ayaa uu ku soconaya uma aljari uma bimacnaa waa weeyaan maanta uma aljari ay waljari jar ayaa uu ku soconaya wanasbi nasbe ayaa uu ku soconaya waljasbi jasme ayaa uu ku soconaya jamiican xaale ay yihiin dhammaan wax ishkaali ma ku jiraa waa madmadowi maya waa banaanyaal bay ila tahay kolley xagga dambaan ku gaari doonaayo halkan maan ku dhammaysanne rafco iyo jer iyo nasb iyo jesmo min xayu luqa oo min xayu istilaax iyo labadii madhabba tacriifkooga halkan aan ku dhamaysano rafco xagga luqada waxaa lagu idhahdaa alculuwu walirtifac baa la dhahdaa kitabkuna u idin qoraya alculuwu walirtifac baa la dhahdaa xagga istilaaxa miyaa laba madhab baa ku jira de madhabkii kuufiga iyo madhabkii basriga madhabkii kuufiga haddaad martid maxaad odhan takhyiirun makhsuusun min takhyiiraati alicraabi calaamatuhu addamatu wamaa naaba canha waa isbedel gaara oo isbedelada ee acraabka ka mida calaamada lagu garanayana waa damo iyo damo wixii naaibka ka noqonayay ee kutubtii ajrumiga aad kusoo baratay ajrumigii iyo camridigii iyo mutamimadii iyo iminkana waad arki doontaade damo maxaa naaib ka noqon jiray ya damo imisa naaib ka noqon jiray saddex alif iyo wow iyo iyo hubuutanun soo intaasum dayona ah, ishkaal inaga geli intaa ajrumi baa lagu soo bastiyey markaa rafca maxaynu haynaa istilaaxeegii ayaa kuufi hadday tahay takyirun maksuusun calaamatuhu addamatu wamaa naaba canha intaa masle fahnay haddaed basri tahay ka waran maxaad oran haddaed basri tahay tacriifka damadu rafcadu muxuu noqon nafsu damati wamaa naaba canha waaba inta nafsu damati wamaa naaba waa damadan lafteeda weeyaan wax kalama uma baahno damadan muuqata lafteeda ay caraabkiia masle fahnay jar u kaalay jar xagga luqada maxaa lagu dhahdaa waxaa lagu dhahdaa almaddu walbastu bay dhahdaa jarartulxabla xadhigii baan jiiday waa idaa madadtahu wa basadtahu wa jadabtahu min xayu luqa sooma adabkan ku arki doonaa saasaa la odhanaya sooma xagga istilaaxayna khuseeye haddaed kuufi tahay maxaad odhan takyirun maksuusun min takyiiraati alicraabi calaamatuhu alkasratu wamaa naaba canha haddaed basri tahayna nafsulkasrati wamaa naaba canha nasba kaalay xagga luqada maxaa lagu dhahdaa alistiqaamatu wlishtiwa de waa inti ajrub aan ku akrino wax dheerg ma jiraba sooma xagga kalena waa taqyiirun maqsuusun calaamatu alfatxatu wamaa naabana ama waa nafsulmadwaa nafsulfatxati haddeed basri tahayna jisma u kaalay jisma xagga luqada maxaa lagu dhahdaa alqadcu jazamtu lxabla bimacnaa qaactu waan gooye wey agga xagga istilaaxana labadii madhab baa ku jira madhabka kufiga waa maxay taqyiirun maqsuusun calaamatuhu asukunu wmaa naaba anhu iska ilaali wmaa naaba anha iska odhan de wmaa naaba canhu haddayd basri tahayna nafsu sukuni wamaa naaba canhu mayna basidayn halkaasaan ku dhamaysanay ka socda wain turid haddii aad doontid saa'il yahow an tacrifa alicraabay macrifata alicraabi icraabta garashadeeda haddii aad doontid litaktafiya si aad u raadid alcaraba carab si aad u raadid fii nudqika hadalkaaga dhexdeeda si aad ugu raadid alsawaaba aad ku hadashid fa inahu icraabkaasi uma aljari waljari jar ayaa uu ku soconaya wanasbi buu ku soconaya waljasmi buu ku soconaya jamiican xaala ay yihiin faarafcu wاnasbu bilaa mamaanicin qad dakhala fi lismi wاlmudaarici wاljaru yastaahiru biاlasmaa'i wاljasmu fi lficli bilamtiraa'i labadan bayd daabidkooga ama macnaha guud ay ka warramayaan haddaynu horey usoo dhignaba maadaama oo aynu baranay aqsaamu licraab in ay afar tahay mucrabaadda la icraabaya aqsaamu licraab say u kala qaadanaya waa intii ajrumigu ku odhan jiray falilsmaai min dalika alrafcu walnasbu walkhafdu walaa jasma fiiha walilafcaal min dalika alrafcu walnasbu waljasmu walaa khafda fiiha so kuma odhan jirin intii un baa lagu nadmiyey sheekh o adayga kuma jiro maadaama o aynu ah baranay aqsaamu licraab in ay afar tahay alistiqraa watatabuc baa kuguudala in afar tahayne haye mucrabaadda la icraaba sidee bay u qaybsamayaan hodda mucrabaad maxay tahay waxaa la icraabay horta ma isla fahamsannahay maxaa la icraabaya horta ka horayse de ajrumi baan kusoo baranay intaa waxaa la icraaba waa laba shayba alsmu aahiru wlxarfu alsmu aahiru wlficlu mudaaric soo labadaa ma ismiga daahirka imisa ka soo bixi jiray ismiga daahirka imisa ka soo bixi jiray sideed baa ka soo bixi jiray ficilkaana imisa ka soo bixi jiray saddex muqrabaadda isku wadaba gee koob iyo toban weeyaan ismiga daahirka kow ismi mufrada oo munsarifa ism mufrad oo munصarifa ism mufrad oo maalayanصarifa jamcu taksir munصarifa jamcu taksir maalayanصarifa jamcu muanatu saalim jamcu mudakaru saalim asmaa lhamsa musanna mani sideedan sideeddaas waa xagga asmaada ismi daahira lasla idhahdaa ficilka mudaaricna saddex baa ka soo baxaya ficil mudaaric oo saxiixulaakhira ficil mudaaric oo muctalulaakhira afcaalu lhamsa sow koob iyo toban maaha koob iyo tobankan haddaba sidee bay aqsaamtan loogu qaybinaya waana intaas weydiisid marka waa iska basiid sooma waxaynu ugu qaybinaynaa sheekhaa ka warramay wuxuu ku yidhi fa rafcu wanasbu bilaa mumaanicin qad dakhala fi lismi walmudaarici halkaa ma fahamtay durba xagga dambana u guuraacayo wuxuu ku yidhi waljaru yastairu bilasmaa'i waljasmu fi lficli bilamtiraa'i laqmamo malaa uma baahnid sooma saasay ku dhamaystiran tahayba sheekho wuxuu ku yidhi rafciyo nasbo ciddiidani mama jirte oo kugu khilaafsaniye ficilkii mudaaricna way galaan ismigana way galaan iyagoo labadiiba wada galay zaydun yaquumu zaydun muna marfuucahayn yaquumuna mayna marfuucayn labadooda waa la rafciyey nasba way gashaa labadaba ina zaydan lan yaquuma zaydan mayna ina nasbin lan yaquumana mayna lantu nasbin labadii way galeen jerku wuxuu ku gaaryahay asmaaba aye maxaa la odhanayaa marartu bizaydin bismi illaahi ba dhe mayna saxayn de ila waa waa jer waa la kasrinaya haye maxay noo yimida ficilkii lam yaqum dhade su-aal kaloo muhiima imanaysa sheekhow maxaad jerka ugu gaar yeeshay ismiga jasmadana ugu gaar yeeshay ficilka haddaad isweydaarsid maqsuudku wuu xasilayaa une ila waa calaamiyo calaamune haddii la isweydaariyaba maqsuudkii aan u soconay wuu xasiliye maxaa dhaceed saa u samaysay jawaabteedoo deg dega waxaynu odhanaynaa hee maxaynu odhanayna maynaan hore uga jawaabin maxaa lagaga jawaabi jiray waxaa lagaga jawaabi jiray ismigu waa khafiif ismigu wuu fudud yahay khafdaduna way culus tahay ficilku wuu culus yahay jismaduna way culus tahay jismaduna way fudud tahay ismigu wuu fudud yahay oo xaguu ka fudud yahay madluulka ina tusinaya mid keliya daatu ina tusinaya ama macnu ina tusinaya keliya sooma khafdaduna way culus tahay limaada marka jismada loo eego da iyada waa xaraka sooma waa xarako markaa way culus tahay ficilkiina wuu culus yaho madluulka ina tusinaya laba shay buu ka kooban yahay zaman iyo iyo xadad buu ka kooban yahay jismana way fudud tahay waa cadamulcalaa waa cadamulxaraka soomaade markaa he suluukan maslaka tanaasubi watacaaduli iyada oo la marayo ayaa saa la iskugu geeyey masla fahnay laqmadii baa marka kuu laaban wuxuu yidhi sheekhu farafcu rafcihi wanasbu iyo nasbihi qad dakhalaa labadoodaasi waa ay galeen filismi ismigii dhexdiisa ayay galeen ismiga waa lasla garanaya waa ismigii daahirkaa wlmudaarici wa fi lficli mudaaric ficilkii mudaaric ee labada nuunood ka madhnaa nuunu tawkiidi mubaashirada iyo nuunulinaadkii dhexdiisa ayaa ay galeen bilaa mumaanicin laadaasi waxay ka dhigan tahay hayru bay la bilaa mumaanicin ay bigayri mumaanicin diida la'aantii bayna galeen mumaanic waa ismu faacil maanaca soo garan mayse ficilka maanaca la idhaahdo ismigiisi faacil weeyaan maanaca yumaanicu mumaanic waa diida marka waa munaasic iyo mukhaalif la macneeya cid diidanina ma jirta buu ku leeyahy fa rafcu rafcihi wanasbu iyo nasbihi qad dakhala labadoodaasi waa ay galeen filismi ismiga dhexdiisa aya ay galeen walmudaarici mudaarica dhexdiisana waa ay galeen bilaa mumaanicin bikayri mumaanicin diida la'aantii bay galeen cidiida ma jirto waljaru jarkii yastairu wuxuu gaar ku yahay ay huwa jarku bilasmaai asmaa'ada ayaa uu gaar ku yahay wljasmu jasmihiina waljasmu jasmihii mukhtasun isna wuxuu gaar ku yahay bilficli ay filficli ficilka dhexdiisa ayaa uu gaar ku yahay bilamtiraa'in ay bikayri imtiraa'in xaalo u yahay shiki la'aan cid ka shikisanina ma jirto ugu leeyahay sheekh waa iska takmilatbet sooma imtira waa masder imtara ficilkii khumaasiga ahaa imtara ahaan jiray imtara yamtari imtiraan masterkiisii weeyaan ismi masterkana waxaa la dhadaa miry mirya haddaad meelo ka aragtan waa ismi master weeyaan marka imtiraan waa masterkii oo caadiya wey marka wuxuu yihi sheekhu farafcu waa iska mubtade wa nasfuna way ku cadfan tahay qad dakhalaa alifu tafnihu waa faacilkii jumladaasaa noqonaysa khabarkii ismi iyo wlmudaaric fi ismi jaariya majurka dakhlaa ku tacaluji bilaa mamaanicin lafteeda dakhladaasay ku tacaluqaysaa so basiid ma waljaru waa iska mubtada yastaatir waa ficil mudaaric faacilkii waa huwa jarka u noqonaya bilasmaai ku tacaluji jumladaasaa khabarkii noqonaysa waljasmu waa mubtada bilficli waa khabarkii bilamtiraa'ina waynu ka xaalaynana mukhtasunkaa aynu soo qadarayno faacilka ku qarsooman ka xaalaynana farafcu rafcihi wanasbu iyo nasbihi qad dakhala labadoodu waa ay galaan fi lismi ismiga dhexdiisa ayaa ay galeen walmudaaric iyo mudaarica dhexdiisa bilaa mumaanicina bigayri mumaanicin diida la-aantiibayna galeen cidiida ma jirto waljaru jerkii yastairu wuxuu gaar ku yahay ay huwa jerku bilasmaai asmaada ayaa uu gaar ku yahay waljasmu jasmihi mukhtasun isna wuxuu gaar ku yahay bilficli ficilka ayaa uu gaar ku yahay bilamtiraa'in ay bigayri imtiraa'in xaalo uu yahay shiklaan wax shikiyo ka jiraana ma jira buu guri sha waa mayna basidayn labada bidna muxuu kaga waramaana idin idhi aqsaamu licraab siday u kala qaadatay mucrabaadtu siday u kala qaateen ka soo fadamu ah, farafcu damu aakhiri lxuruufi wanasbu bilfatxi bilaa wuquufi waljaru bilkasrati litabyiini waljasmu fi saalimi bitaskiini sheekhow anwaacu licraab waad baratay sida loo kala leeyahayna waad baratay haddaba aqsaamu licraab calaamaad bay leeyihin calaamaadka labaa loo qaybiya usuulun wa furuucun soo labada meelan jirin usuul iyo furuuc baa loo qaybiya isku wada geeyo waa afar iyo toban afar iyo tobanka afar baa usuula tobankuna waa furuuc waa inta ajnuun manan ma wax badan baa ku jira aqsaamta aqsaamul icraabku calaamaad bay leeyihin haddaynu madhabkii kuufiga marnade soo ma calaamaadka ay leeyihin labaynu uqaymin jirnay usuulun wa furuucun isku wadageeya imise isla ahaayeen afar iyo toban afar iyo tobanka afar baa usuul ahayd bay ahayen usuushii buu sheegaya marka haddaad rafco joogtid waxaa asal ah ku rafcisid damo ilaa inta ay cudurtoobayso ya ilaa inta ay cudurtoobayso haddaad joogtid nasbo maxaa asala in lagu nasbiyo fatxo ilaa inta ay cudurtoobayso haddaad joogtid jar maxaa asala in lagu jaro kasro ilaa inta ay cudurtoobayso haddaad joogtid jazmo maxaa asal in lagu jazmiyo sukuun ilaa inta cudurtoobayo mayna basiid bayn ka soco marka wuxuu ku yidhi farafcu inta laqmadeeda waxoogaa isku yano noqonaysa u fiirso farafcu rafcihi damu aakhiri lxuruufi ay damatu aakhiri lxuruufi xuruufta dabayaaqadooda oo la godo weeye boodo waxaad tidhahdaa bilaa wuquufin so ma argaysiin bartaasaad bilaa wuquufin kaa'inan xaalada u ahaaday damahaasi bilaa wuquufin laada bimacnaa hayru ka dhig bilaa wuquufin ay bigayri waqfin ah istaagid laaayatan xaalada uu yahay calayhi aakhirulxuruufka lagu istaago sii boodo litabyini dhe litabyiini xaalada u ahaaday damahaasi caddayn macaanida kelimaadka carabiga la caddaynayo ku noqoo wanasbu dha haddana wanasbu nasbihi bilfatxi ay kaainun wuxuu ku sugnaaday bilfatxi ashanayde waxaad tidhahdaa bilfatxi ay bifatxi aakhiriilxuruufi xuruufta aakhirkooga fadxinteeda mid ku sugan ayuu ahaaday bilaa wuquufin kaainan xaalo u ahaaday fadxahaasi bilaa wuquufin ay bigayri waqfin istaagid la'aanteed calayhi xarafka dambe dushiisa lagu taago litabyiini xaalada uu ahaaday fadxahaasi caddayn la caddaynayo maxay macnihii kelimaadka carabiga waljaru jarkii xaasilun wuxuu ku xasilay bilkasrati ay bikasrati aakhirixuruufi xuruufta dabayaaqadooda in la kasriyo dib u noqo bilaa wuquufin kaainan xaalada u ahaaday kasrahaasi bilaa wuquufin ay bigayri waqfin istaagid la'aanteed calayhi xarafka u dambeeyo lagu istaago litabyiini xaalada u aada kasraasi caddayn waljasmu jasmihii waljasmu jasmo fi saalimi ay filficli ficilka dhexdiisa la jasmiye ficilkii asaalimi nabadda gale xuruf ficillaha ka nabad galay saalim hadda waynu garananaa sooma habeenkii dawid baan qaadane bitaskiini kaainun bitaskiini mid sukuun ku sugnaaday ayuu ahaaday litabyiini xaalada u ahaaday taskiinkaasi caddayn la caddaynayo maxay macnaha kelmadaha carabiga waa iska basiid marka eh, farafcu damu aakhiri lxuruufi waxa u qadaran bilaa wuquufin iyo litabyiini wanasbu bilfatxina waxa u qadaran iyadoo bilaa wuquufin way daba taalaayeen litabyiini unba u qadaran waljaru bilkasratina litabyiini wayba daba taalaa bilaa wuquufin unba u qadaran waljasmu fi saalimi bitaskiinin dee wuquuf maba jiro oo sukun gala waa lagu waqfiyeyba isaga litabyiini unba u qadaran isaga mayna iska basiidayn waa iska basiid marka wuxuu ku leeyahay rafcuhu xarafka u dambeeya in la godo weeyi oo tusaale jaaa zaydun maxaa u dambeeya ya dee daal baa u dambeeya soma daalka caadugooda waxa ka horeya la xidhiidhi de jaaa zaydun dhe saa u caddee ama haddii aad ku joogsatidoo tirahdi jaaa zayd dee damadii muqadaray noqoni damatun muqadaratun calaa khidi manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxalli bisukuuni lwaqfi bay noqon taha sooma ila waad waqfide jaaa zayd ila waad waqfide markaa damadu waa maxay xarafka u dambeeya inaad godid baa la dhahdaa fatxadiina nasbadiina waa maxay xarafka u dambeeya inaad fadxisid jarkiina waa maxay xarafka u dambeeya inaad kasrisid jasmina waa maxay xarafka u dambeeya inaad reebtid mayna iska basidayn laqmada waan ku celin doonaaye litabyiin muxuu uga jeedaa cadayn waxa jirta oo iraabka waxa loo keenaa litabyiin almacnaa wa iidaaxi macnaha in la cadeeyo oo kelmadaha carabiga waxaa ka a wax marka la tarkiibiyo dabadeed macaani kala duwani ay ku imanayso haddii icraabi meesha ayna imanna barhkoodba barka kale uu ku ekaanayo tusaale waxaad soo qaataa ma axsana samaaba soo qaado ma axsana sama baad iska tiri ma axsana sama haddii aad tidhahdo hamsada saa u reebtid saddex macnaa kolkaabuu kugu soo degdegaya horta waa ma tacajub baa loola jeedaa ma waxaa loola jeedaa nefyo ma wanaaggaa laga anfiyayaa ma wax iyada ka midaa lala yaaban yahay saddexdaa macnaa soo degdegaya saddexdii macno ee soo degdegay dee haddii aynaan icraabin kala garan mayno maxaynu ku kala garanaynaa icraabka aawadii baan ku garananaa haddaynu ujeeddo tacajub waxaynu odhanaynaa ma axsana ya ma axsana asamaa iltaajubk waa saas soomaamen haddaynu nasbino maxay noqonaysaa tacajub buu noqonaya ma shay cadima ayaa axsana wanaagnimo badnaysiye asamaa samada waa tacajubkii haddaynu godno ka waran samada haddaynu godno macnihi wuxuu noqonaya waa diidmo maa axsana asamaau samadu ma wanaagsanaa tiri haddaad axsanu lafteeda nuunkiisa godidood samada u idaafaysidna maa axsanu samaai samada waxyaalaha ku sugan maxaa ugu wanaag badan weeyaan badh ka midaad la yaabantee markaas sababtaynu ku kala garanay macaanidaasi kala duduwan waa maxay dee waa icraabka icraab haddii aanu jiri lahayn macnahaasi lama kala garteen markaa litabiin waana saa ufahamtaya laqmada daba yar eeg farafcu rafcihi damu aakhiri lxuruufi ay damatu aakhiri lxuruufi xuruufta dabayaaqadooda in la godo weeyi kaa'inan xaalada uu ahaaday damahaasi bilaa wuquufin ay bigayri waqfin istaagid la'aanteed alayhi xarafka dambe dushiisa lagu joogsado litabyiini xaalada uu ahaaday caddayn wanasbu nasbihi bilfatxi ay kaainun ama xaasilun waxa uu ku xasila bilfatxi fatxa ayaa uu ku xasila xarafka dambe la fadxiyo bilaa wuquufin kaa'inan xaalada uu ahaaday fatxahaasi bilaa wuquufin ay bigayri waqfin istaagid la'aanteed calayhi xarafka dambe dushiisa lagu joogsado litabyiini xaalada uu ahaaday fatxahaasi cadayn waljaru jarkii xaasilun wuxuu ku xasilay bilkasrati hoosdhig xarafka u dambeeya la kasriyo bilaa kaainan xaalada uu ahaaday kasrahaasi bilaa wuquufin ay bigayri waqfin istaagid la'aanteed calayh xarafka dambe dushiisa lagu joogsado litabyiini xaalada uu ahaaday caddayn waljasmu jasmihi waljasmu jasmo haddee dootid waxaad tirahdaa waljasmu jasmihi jasmihii alkaa inuu ahaanayo fi saalimi ee fi ficli mudaaric ficilka mudaaric mudaaricii asaalimi ee nabadda galay xaasilun jasmahaasi wuxuu ku xasilay bitaskiini buu ku xasilay reebniin mayna iska basiid noqon waa iska basiid halkaana waxaa noogu dhamaanay baabkaasi baablicraa baabun fi lismi almufradi almunsarifi wanawin isma alfariid almunsarif idaa darajta qaa'ima walam taqif wallahu aclam subxanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk lix iyo afartankaas